bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وصlى اllه وsلم عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى xadaثna mحamd qala أnbأna cabdالlahi qala أnbأna mحamed بن yasاr ilى آkhirih waxaan soo haynay kitaabkii khalq afcaali اlcibaad lilimaam abi cabdillaahi albuhaariyi raximah اllahu tacaala wuxuu yihi qaala xadaanaa muxamadu waa muxamed oo gayru mansuub ah haddii uu raggii hore ka warinayo sida ibnu cuyeyne iyo abi mucaawiya iyo waa moxamed ibnu salaam hadduu rag dambe ka warinayo sida cabdullahi bnu yaziid almuqri iyo cuhmaan bnu lhaytham iyo yacla bnu cubayd iyo raggaana waa moxamed bnu yaxya duhli ayb kuwo kalena waa la isku khilaafay ayb marka wuxuu leeyahay qaala anba'anaa cabdullaahi cabdullaahi waa ibn lmubaarak allahu aclam marka moxamedkan wuxuu u muuqdaa moxamed ibnu muqaatil liannahu isagaa ibnulmubaarak aad uga wariyo laguna yaqaanaa ayb qaala anba'anaa cabdullaahi qaala anba'anaa moxamed ibnu yasaar riwaaya eh, nusakha qaar bashaar ayay qorayaan waana khata maxamed ibnu bashaar halkan ma soo geli karo ayb oo moxamed ibnu yasaar alkhuraasaniy almarwaziyu saduuqun min asaabica can qataadata can safwan bni muxrizin wa huwa safwan bnu muxriz almaaziniyu waqiila albahiliyu waqiila alasmaciyu hiqat caabid ayb can ibni cumara qaala baynamaa ana amshii baynamaa xilli ana anigu amshii aan soconayo macahu id jaa'ahu rajulun nin ayaa yacnii yimid nebigu u yimid faqaala ayaa yacni xilli aan ibnu cumar la soconaya ninbaa ibnu cumar u yimid saasuu leeyahay safwan faqaala wuxuu yidhi yabna cumar kayfa samicta samicta rasuula allahi sala ll ly slama yadkuru fi najwaa ibnu cumarow sideed maqashay nebiga oo sheegayo faqitaanka iyo koodka ayb qaala wuxuu yidhi samictuhu yaquulu waxaan maqlay nebigaoo dhahayo yadnu lmu'minu min rabbihi mu'minka rabbigii ayuu usoo dhowaanayaa xataa yadaca calayhi ilaa uu yacnii dhigo korkiisa kanafahu asturkiisa xijaabkiisii ayuu yeelayaa qaala wuxuu dhahayaa markaa fadaka wuxuu yidhi fadakara saxiifatahu ayuu sheegay warqaddii acmaashii iyo waxaa loogu qoray ayuu sheegayaa fayuqariruhu alla waa ku qirsiinayaa bidunuubihi dunuubtiisau ku qirsiinaya <clears throat> hal tacrifu ma garanaysaa buu dhahayaa fayaquulu rabbi acrifu rabbi waa garanayaa hal tacrifu fayaquulu rabbi acrifu xataa yabluga bihi ilaa uu la gaaro maa shaa allahu an yabluga wixii alla uu doono inuu la gaaro fayaquulu wuxuu dhahayaa inii satartuhaa calayka waan asturay adiga korkaaga fi dunyaa adduunyada dhexdeeda wa ana akfiruhaa laka alyowma maantana waa kuu dhaafayaa ayuu dhahayaa ayb wa ana akfiruhaa laka alyawma maantana waa kuu dhaafayaa fayucطaa kitaabu xasanaatihi fayucطaa waxaa la siinayaa huwa isaga dheh kitaaba xasanaatihi ayaa la siinayaa xasanaadkiisa wixii lagu qoray kitaabkii lagu qoray wa ama alkaafiru gaalka fayunaadaa waa la dhawaaqayaa calaa ru'uusi alashhaadi khalqiga dhexdooda ayaa ama <clears throat> korkooda ayaa looga ayaa laga dhawaaqayaa qaala allahu caza wajala allah wuxuu yidhi wayaquulu lashhaadu khalqigii markaa waxay dhahayaan haa-ulaa'i aladiina kadabuu calaa rabbihim kuwaani waa kuwii rabbigood ku been abuurtay alaa lacnat ullaahi cala aldaalimiin ayb qaala bnu lmubaarak kanafahu yacni sitrahu marka maxalushaahidka hadda uu ka rabaa waxay tahay dee rabbi hadalkiisa inuu hadlayo oo uu la hadlaayo addoonkiisa maalintaas marka yacni qiyaamaha sidaasna inuu faqa iyo uu yahay iyo in la dhahayo eh, hal tacrifu rabbi acrifu waxaas uu garanayo marka waa maxay oo lagana asturay adduunyada waa camalkiisa ayib marka bani aadamka acmaashooda waa makhluuqa oo alle ana waa la xisaabayaa eh, hadalka allana waa ka duwan yahay camalka bani aadamka iyo ficilkooda qala xadaثna muslim wahuwa bnu ibrahim alfarahidiyu qala xadaثna aban huwa bnu yaziid alcaطaar qala xadaثna qataadatu qala xadaثna safwan bnu muxriz qala bayna ana maa bni cumara maca bni cumara aan ahaa qala samictu الnabiya sal ll ly slam naxwahu uma dakara naxwahu qala xadaثna musadadu qala xadaثna abu cawaanata can qataadata bhada qala xadaثna musadadu qala xadaثna yaziid bnu zurayc qala xadaثna saciid wahishaam waa saciid bn abi caruuba hishaamna waa hishaam bn abi cabdillahi dastuwaa'iy qala xadaثna qataadaة bhada qala waqala aadamu wahuwa bnu abi iyaas qala xadaثna shaybaan huwa bnu cabdالraحman الnaxwiyu qala xadaثna qataadatu qala xadaثna صfwan bnu mxriz can ibni cumara qala samictu الnabiya sal ly slam bhada waa duruqda marka xadiidkan qala xadaثna musa wahuwa bnu ismaaciil atabudakiyu abu salamة alminqariyu qala xadaثna hamaam huwa bnu yaxya alcawdiy qala akhbaranii qataadaة can safwana anahu samica bna cumara ayuu maqlay anahu samica الnabiya sal ly slam yaqulu waama alkafiru wاlmunaafiqu fayaqulu اlashhaadu waxay dhahayaan haؤulaءi اladina kadabuu clى rabihim alaa lacnaة اllahi clى الظaalimiin ayb marka axaadiidtan oo badankeed yani ibn yani sanadkoodu basri yahay buu u kala dhigdhigay oo aada u kala sheeg sheegay qala xadaثna muحamadu qala akbarana cabduلlahi wbn اlmubaarak can xaywata bni shurayxi wa huwa tujibiy xaywat bnu shurayx atujibi abu zurcata almisriy imaam axmed wuxuu yihi hiqat hiqat qala xadaثani اlwaliid bnu abi اlwaliid abu cuثmaan almadaniy mawla cuثmaanna waa la yidhaha o mawla bni cumar abu cuثmaan layin اlxadiid ayb ana cuqbata bna muslimi xadaثahu cuqbat bna muslim atujiibi abu moxamed almisriy imam اljaamic hiqat ayb anahu xadatahu ana shufyan alasbaxiy shufay ibni maatic ayaa la yidhaha ninkan alasbaxiy abu cuhmaan wayuqaalu abu sahl wayuqaalu abu cubayd almisriyu hiqat ayb anahu xadatahu anahu dakla almadinata ayuu galay faidaa abu hurayrata waaba abu hurayra faqaala wuxuu yidhi xadanii rasuulu llahi sal l l slam nabigaa ii waramay qaala wuxuu yidhi nabiga idaa kaana yowmu اlqiyaamati markay tahay yaquulu llahu caza wajalla alla wuxuu dhahayaa lilqaari'i uu ku dhahayaa kii qur-aanka aqrin yaqaanay oo aqrin jiray ala mucallimka miyaanan ku barin maa anzaltu calaa rasuulii wixii aan rasuulkayga kusoo dejiyey qaala balaa yaa rabbi inaadan ibarin iska daayo waa ibartay rabbiyow qaala maadaa camilta maxaad ku samaysay qaala kuntu aquumu waa istaagi jiray aanaa'a alleyli wa aanaa annahaar habeenka saacadihiisa iyo maalinta saacadaheeda fayaquulu llahu allah wuxuu dhahayaa kadabta beenaad sheegtay wa taquulu lmalaa'ikatu kadabta wayaquulu llahu allah wuxuu dhahayaa bal aradta bal aradta waxaad doontay an yuqaala in la dhaho fulaanun qaari hebel waa qaari faqad qiila daaka waa la yidhi arrintaas yacnii halkan maxaa ka soo baxaya marka maxalushaahidkuna uu yahay dadka qaar qiraa'adooda waxbay isku tutusaan waa muraa-iin qiraa'adu marka waa camal waay marka idan mar haddii istutusba ay gelayso qiyaamaha markii la tagana istutuskaasi ilaahay agtiisa waxba looga heli maayo marka dadka qur-aanka akrinayo yaaba iyaga laftooda qiraa'adoodu kala duwan tahay hada muraa-in wa khaashicun maadaama ay khushuuc lagu sifeynayo istutus lagu sifaynayo camal bani aadam waayo marka nacam ile camal yacni ficilka alle ama sifada alle ma lagu sifay karo waxyaabahaas oo kale isaga markaa meesha uu ka rabo waa meeshaas waa ayb wa qaala abu cuhmaan abaranii abu cuhmaan marka waxaa weeyaan eh, alwaliid bnu abi lwaliid akhbaranii alcalaaء bnu abi xakiimi qaala ayb qaala muaawiy eh, qaala mucaawiyatu sadqa allahu warasuuluhu alle rasuulkiisii run bay sheegeen man kana yuriidu الxayaaةa الdunya waziinataha nuwafi ilayhim أcmaalhm fiiha wahm fiiha laa yubkhasuun ilaa laga gaaro wabaطla ma kanuu yacmaluun yani wabaطilu ma kanuu yacmaluun ayb marka meesha iyadana xadiidka marka waxaa ku jirta sifatu lkalaami lilahi tacaala alla inuu hadlayo marku doonana uu hadlayo qiyaamaha maadaama uu la hadlayo addoonkiisa dhinaca marka waa sifo allow ah. ee addoonka laftiisa qiraa'adiisu inay makhluuqo tahayna waa yacni laga fahmayaa sababtoo ah qiraa'o ou kusoo sheegtay waay ou dadka isugu tustusay qaala abu cabdillaahi imaamu lbukhaari waxa uu yidhi wamima yuqawii masalo usoo laabtay marka mas'aladii ahayd masaaxifta in la gado ee uu yidhi waa bannaan tahay waxa la gadanaana waa maxay camalka inamaa yacni yabiicu waxa uu gadayaa marka yani camalahu camalkiisa wuxuu iibinaya markaa wuxuu yidhi wamima mima yuqawii waxa xoojinayo qowla shacbiy shacbi qowlkiisa fii bayci lmasaaxifi masaaxibta masaaxifta iibintooda ku saabsanaa annahu inamaa yabiicu wuxuu iibinayaa camala yadayhi labadiisa gacmood shaqadooda waxaa u deliila qowlu ziyaad ibni labiid ayuu yihi linabiyi sal ll slam waxyaabaha markaa qowlkaa shacbi xoojinayo qowlu ziyaad ibni labiid baa ka mid ah linabiyi sala allahu alayhi waali wasalama nabiga uu ku yidhi kayfa yurfacu lcilmu cilmiga see loo kor koryeelaa rasuul allow waqad uhbita waa la sugay wawacathu lquluubu quluubtiina way weelaysay oo waa yacnii xifdisay waqad uhbita xagee lagu sugay marka kutubta wawacathu lquluubu maxaa laga wadaa waa la xifdiyey waay naam qalbigiina waa lagu xifdiyey kutubtiina waa lagu qoray waay marka xadiidkan marka wuxuu leeyahy ziyaad ayaa u daliil ah ayb qala xadaثna bh cabdالlahi bnu صالح qala xadaثna اleyثu can ibrahima bni abi cabla abi cablata ibrahima bnu abi cablata abu cablaha magaciisa shimr ayaa la yidhaha ibn yaqdan ibn cabdillaahi bn اlmurtaxil abu ismaaciil wayuqaalu abu saciid alramliyu wayqiila adimashqiyu hiqat can اlwaliid bn cabdالraحman aljurashiy ayb alwaliid bn cabdالرaحman aljurashiy alxumsiy hiqat ayضا can jubayr bni nufayri qala xadaثanii cawf bnu malik alashjaciyu ana الnabiya sal ly slama nadara ilى الsamaa nabiga wuxuu fiiriyey cirka <clears throat> yowma maalin faqaala wuxuu yihi hada awaanu yurfacu اlcilmu hada kani awaanu yurfacu اlcilmu waa waqtigii cilmiga la kor yeelayey faqaala lahu rajulun nin ayaa wuxuu ku yidhi min alansaari ka mida yuqaalu lahu ziyaad bnu labiid yaa rasuula allah kayfa yurfacu sidee cilmiga loo qaadayaa waqad uhbita iyadoo la sugay wawacathu lquluubu quluubtiina ay weelaysay faqaala lahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam in kuntu la axsibuka inhu shaniya kuntu waxaan ahaa la axsibuka inaan ku malaynayay min afqahi ahli lmadiinati reer madiina dadka ugu kasida badan uma dakara lahu wuxuu u sheegay dalaalata alyahuudi waannasaara yahuud iyo nasaaro baadidooda calaa maa fii aydiihim lala qabo waxa gacmahooda ku jiro min kitaabillaahi ah iyagoo yacnii kitaabkii alla gacantan ku haysanaa dhahayo ayay haddana dhunsan yihiin oo dhumeen maadaama aynan ku camal falaynin falaqiitu shadaada bna aws ayaan la kulmay eh, bixadiidi cawf ayaan kula kulmay faqaala wuxuu yidhi alaa ukhbiruka makuu sheegaa biawali dalika yurfac waxa ugu horeeyo la kor yeelayo qultu balaa qaala alkhushuuc waa khushuuca xataa laa taraa khaashican ilaa aadan arkin qof khushuucsanba macnaha marka maxalushaahidka waxaa weeyaan qur-aanku waa kalaamullaahi intifaaca lagu intifaacsanayana laa yakuunu bimujaradi qiraa'atihi wa kitaabatihi faxasb in la qoro la akriyo keliya ma aha yacni intifaaca lagu intifaacsanayo marka towreedba gacanta yahuudda iyadoo ku jirta ee nasaare ayay dhumeen oo ay waddadii ka dhumeen qur-aankan weynna ee muslimiinta iyagoo hortooda uu yaallo ayaa dhici karta inaynan ku intifaacin dad yar maahana ilaahay ugu talagalay ayb aakhiru zamaankana waaba la qaadaya isaga dhanba waa la koryeelaya sida uu shee sheegi doono meeshaasi marka de qiraa'ada iyo maqru'a inay kala duwan yihiina marka ka muuqanayso kalaamka alle iskhilaafi maayo isaga laakiin ficilka addoonka waayo waxa intifaac la-aanta keenaya ayb macnaha marka ku jiraa sidaas ayuu hadda u wataa sidaas u keenay qala xadaثna yaxya bnu bukayr qala xadaثna layثu bhada qala xadaثna khaطaab bnu cuثman wa huwa الطaئiyu alfawziy abu cmar wayuqaalu abu cmr hiqat qala xadaثna mحamed bnu ximyar can ibrahima bni abi cablata can اlwlid bn cabdالرaحman aljurashiy can jubayr bni nufayr can cawf bni maliki qala baynama naxnu juluus cinda الnabiy sal ly slm naxwahu ay dakara naxwahu faqala ziyad kayfa yurfacu اlcilmu wafina kitaab اllahi waqad callamnaahu abna'ana baan barnay wanisaءana qala xadaثna cubayd llahi bnu musa wahuwa badam can اlأcmash can abi wa'ili qaala kuntu maca abi musa wacabdillaahi ayaan macooda ahaa faqaala waxay dhaheen qaala nabiyu sal ly slam bayna yaday saacati saacadda horteeda ayaamun maalmo ayaa ah yanzilu fiihi اljahlu jahliga uu degaayo wayurfacu fiihi اlcilmu cilmigana la qaadayo la kor yeelayo de dabcan marka qala xadaثna msdd qala xadaثna cabdاlwariث can abi الtayaax wa huwa yزيid bn xumayd الضbci can anasi can الnabiy sal ly slm qala min ashraaط الsaacati an yurfaca اlcilmu cilmiga in la qaado ayb oo markaas cilmiga la qaadaa marka waxyaabaha foolxumada iyo xumaanta ay imaaneysaa qala wxadaثna muslim wahuwa bnu ibrahim qala xadaثna hishaam qala xadaثna qataadaة mثlh wrawaahu bnu cmr can الnabiy sal ly slm qala warawaa xumayd bn cabdالرaحman وabu slmta wayزid bn اlأصm yaziid bn اlasm alasm waa naanays abihi magaciisa cmr bn cubayd bn mucaawiyat albakaa'iy weeyaan abu cawf kuufiyu nazla raqa ayb yuqaalu lahu ru'yat walaa tahbutu waana hiqa isaga markaa wcabdالرaحman bn yacquub wa abu yunus abu yunus kan sulaym bnu jubayr addawsi weeyaan waa hiqat min aلthalitثة waciyaad bnu dinar isagana wahuwa laythiyu abu hurayra iyuu ka wariyaa imaamu الbukhaari wuxuu yihi qala mxamed bn isxaaq wakana hiqat can abi hurayrata can الnabiy sal ly slm naxwahu waqala cmaru cumar bnu lkhadaab wuxuu yidhi ubayun ubay bnu kacab aqra'unaa waa ka noogu qira'a aqris badan wa inaa anaguna lanadacu waxaan ka tegaynaa kaiiran wax badan oo min laxni ubay ubay qiraa'adiisa ah allaxnu hunaa maxaa laga wadaa qiraa'adaa laga wadaa ee hadda qaladou akrinayaa maan laga wado walidaalika usuulkay marka la joogo laxnu lkhitaab iyo faxwa alkhitaab iyo waa ka waa kala dhahon yani hadalka marka qiraa'ada hadda u ujeedaa qalad ma loo jeedo sa ayaan loo arki yaan loo fahmi wa inaa lanadacu waxaan ka tegaynaa kathiira min laxni ubay qiraa'ada ubay wax badanoo oo ka midaan ka tegaynaa sababtuna de waxay tahay ubay ibnu kacab isaga <coughs> wuxuu dhihi jira wax aan nebiga ka maqlay ma ka tegaayo <coughs> de ilaahayna wuxuu yidhi maa nansakh min aayatin aw nunsihaa naأti bkhayri minha aw miliha naski inuu jiro marka waxyaabo badanoo isagu ounan ogeyn in la nasakay ayaa dibkiis la nasakhay oo isagu ounan ogaanin sideeda waxaad ogaataa cardadii ugu dambeysay nebiga iyo jibriil marka ay qur-aanka isu bandhigayeen aakhir carda zayd ibnu haabitaa joogi marka ibnu mascuud iyo ubay ibnu kacab iyo waa ka maqnaayeen cardadaasina wax badanaa la nasakhay marka qur-aan la nasakhay baa jiro marka cabdullahi ibnu mascuud iyo ubey ibnu kacab iyo waxaa laga yaabaa in qiraa'adii iyaga naskiga aynan maqlin oo weli ay qiraa'o ahaan u aqrinayiin kaas waayo marka midda uu cumar leeyahay inaa lanadacu laxna ubay ibnu xajarna marka laxniga wuxuu ku fasiray ay min qiraa'atihi walaxnu اlqowli faxwaahu wamacnaahu lmuraadu bihi huna alqowlu ayb yani wixii uu nebiga ka qaatay uu xifdiyey ma ka tegayo xataa haddii loo sheego keyrkiis u sheegay in la nasakhay marka isagaada bukhaari ujeedkiisuse waa maxayna ma la dhihi karaa marka qur-aankan ka tegaya kalaamullahin ka tegaynaa ma la dhahay waxaa laga tegaya waa qiraa'ada ubay ibnu kacab qiraa'adana waa camalkiisii camalkiisiina qaabil in la qaato laga tago ayb waqaala sufyaanu can xabiibi bni abi haabitin can saciid bni jubayri can ibni cabbaasi bimilihi qala xadaanaa camr bnu marzuuq qala ahbaranaa shucbatu can abi bishrin abu bishr jacfar bnu iyaas weeyaan ibni abi waxshiya alyashkuriy can saciid bni jubayri can ibni cabaasin walaa tajhar bisalaatika salaada qiraa'adaa laga wadaa hadda lianna qiraa'adu salaada qeyb weynoo ka mida faatixada akrinteeda iyo qiraa'ada akrinteeda qeyb weynoo salaadii ka mida qiraa'adaada ha la jahrin marka walaa tukhaafit biha hoosna ha u dhigin maxau ka rabaa marka meeshaani wuxuu ka rabaa qiraa'adii baa la sifeynaa hoos hoos u dhigitaan kor u qaaditaana lagu sifeynaa qiraa'adii waa min camal lbashar ee sifada ilaahay saas ma la dhihi karaana ma la dhihi kara iyadana hoos waaye iyo kor waaye iyo lama dhahayo sifada ilaahay waa hooseysaa waa koraysaa midna ma la dhihi kara oo sifadaa marka yacni kor u qaadidda iyo hoos u dhigidda sifada alla ma leh ee waxa leh waa sifada basharka sifatulbasharna waa qiraa'adiisii naزlat bimakkata maka ayay kusoo degtay aayadda kaana rasuulu llahi sal l l slam idaa rafaca sawtahu bilqur'aani hadduu sawdkiisa qur-aanka kor ugu qaado sabbuu man anzalahu qur-aanka ciddii allihii soo dejiyey bay caynayaan waman jaa-a bihi iyo kan la yimid walaa tukhaafit biha can asxaabikan ha ka qarinin haddaad hoos u dhigta ma lagu maqlayo xataa yaakuduu canka say kaaga qaataan asxaabtaada hoos ha u dhigin oo xoogaana kor usoo qaad aadna kor ha ugu qaadin oo kuwan gaaladana ha maqashiinin qala xadaثna cmr bnu caliyin wahuwa abu xafs alfallaas qala xadaثna abu dawuud wahuwa الطayaalisiyu qala xadaثna shucbaة can abi bishri can saciid bni jubayr can ibni cabaasi wla tajhar bsalaatika wla tukhaafit biha qala kana rasulu اlahi sal ly slam ida rafaca sawtahu bاlqur'ani saba اlmushrikuuna alqur'ana bay caynayeen iyo waman jaءa bihi falaa yuxibu dalika almuslimuun arrintaa muslimiintu ma jeclaanaynin waidaa khafada hadduu hoos u dhigana ishtadda dalika calaa asxaabihi bay ku adkaanaysay faanzla allahu caza wajala walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha ayb fiqiga marka bukhaari adiladan faraha badan u keenayana in yacni masalada ay aada agtiisa daqiiq uga ahayd ayaad fahmaysaa qala xadaثna cmr bn zuraarata can hushaymin huwa bnu bashiir qala akhbarana abu bishr can saciid bni jubayr marka xadiidka dabcan hadda isnaadka oo wadaa waa isnaad min xadiidi abi bishr marka wuxuu ka keenay hushaym wuxuu ka keenay shucba kii horena wuxuu ka keenay riwaayadii hore shucbay ahayd marka shucba iyo hushaym ibn bashiir iyaan haynaa hadda can ibni cabaasin walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha qaala naزlat warasuulu llahi sal ly slama mukhtafin bimakata isagoo maka isku qarinayo wa kaana idaa sallaa biasxaabihi rafaca sawtahu bilqur'aani sawtahu codka asaa loo nisbeeyey marka inuu hoos u dhigan yahay inuu kor u qaadan yahay wax keenayo waaba rafaca sawtahu bilqur'ani faida samicahu lmushrikuuna sabuu lqur'aana iyo waman anzalahu waman jaءa bihi iyo axadkii la yimid faqaala allahu linabiyihi sal ll l slam walaa tajhar bisalaatika ay biqira'atika fayasmac lmushrikuuna ay maqlaan fayasmac almushrikuuna ay maqlaan fayasubu lqur'aana ay caayaan walaa tukhaafit biha can asxaabika haka qarinin ay biqira'atika ayb falaa tusmicuhum markaa aadan maqashiinaynin falaa tusmicahum aadan maqashiinaynin saa ha yeelin wabtagi bayna dalika sabiila labadaas markaa kor u dhigidda iyo hoos u dhigidda jid ka samayso qaala xadaanaa camru bnu zuraarata qaala akhbaranaa ziyaadu can moxamed bni isxaaq min xadiidi moxamed bni isxaaq oo hadda keenaya qala xadaثnii dawud dawud bn الxusayn ana cikrimata mawla cabdالlahi bni cabaas xadaثahu hadda marka xadiidkan kii hore xadiid saciid ibni jubayr uu ahaa xadiidkanna waa min xadiidi cikrima asal waa ibnu cabaas ibnu cabaas marka ayaa cikrima dariiqii saciid ibni jubayr uu ka soo baxay kii cikrima wada gale ana cabdاllahi bna cabaasi xadaثahm qaala inama unzilat hadihi اlaaya walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha wاbtagi bayna dalika sabiila min أjli ulaa'ika kuwaa dartood baa loo soo dejiyay yaquulu walaa tajhar bisalaatika fayatafaraquu canka kaa kala taga walaa tukhaafit biha falaa tusmichaa man yuxibu ha maqashiinin qof jecel an yasmacahaa falaa tusmichaa aadan maqashiinaynin man yuxibu qof rabo oo jecel an yasmacaha inuu maqlo minman yastariqu dalika duunahu ayb minman ah yastariqu dalika kaagaas marka yacni qaadqaadanaya duunahum ayaga sukadooda ayb lacalahu an yarcawiya yani qofka xadxadayo iyaga ka mida ah, iyaga laftooda de aynan fiicnayn kuwana inay iska dhegaystaanay rabaan lacalla ay islaamaan markaasna lacalahu wuxuu mudan yahay an yarcawiya inuu ka joogsado ilaa bacdi maa inuu yani ku ka joogsado ilaa bacdi maa kii xaggiisa yastamicu uu dhegaysanayo fayantafica bihi ou ku intifaaca marka yani inuu waxaan intuu ka istaago inuu ku intifaacaa la arkaa hoos ha uga dhigin kaas marka qala xadaثna cmr bnu khalid qala xadaثna mxamed bnu slmة can ibni isxaaq can dawuda bn اlxusayn can cikrimata can ibni cabaasi qala kana الnabiyu sal ly slm bmakata ida صlىa jahra bاlqira'ati qira'aduu kor u qaadayay fakana almushrikuuna yatruduuna canhu way eryaayeen marka annaasa dadka ay ka eryaayeen wa qaaluu waxayna dhahayeen laa tasmacuu lihada اlqur'ani walgow fiihi lacalakum taglibuun waidaa akfaa hadduu qariyo qiraa'atahu lam yasmac dalika ma maqlayo man yashtahii qofka rabo an yasmacahu faanzla allahu caza wajala walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha qiraa'adii dhammeyd marka isagaa loo nisbeeyey intaas weeyaan wax uu marka ka rabo ayb waidaa akfaa qiraa'atahu qiraa'ada marka waa ficilkiisa qala xadaثna isxaaqu qala xadaثna abu hishaam almaqzumiyu wahuwa almugiiraة bnu slmة almaqzumiy ayb qala xadaثna sacيid bnu zayd can cmr bni maliki wa huwa الnukriyu abu yaxyaa nooc waxaa ku jira marka ضacfi ayb ibn xajar saduq lahu awhaam buu ugu terjamay can abi ljawzaa abuljawzaa marka waa aws bnu cabdillaahi abuljawzaa albasriyu yursilu kahiira can caaishata walaa tajhar bisalaatika qaalat xadiid caaisha waa hadda marka fasamicahu lmushrikuuna maqleen faja-uu ilayhi fanaaluu minhu waa gaareen marka way caayeen faanzla allahu qul idcu llaha aw idcu raxmana ilaa qowlihi sabiila qala xadaثna mxamed bnu musa alqaطaan qala xadaثna yaziid bnu haaruun qala xadaثna sacيid bnu zayd qala xadaثna cmr bnu maliki الnukriy can abi اljawزاء ws bn cabdillaahi الribciy aws bn cabdillaahi can caaishata qaalat kana rasuulu llahi sal ly slam cinda albeyt nebiga wuxuu ahaa guriga kacbada agtiya agteeda fajahara biاdducaa'i ayuu la jahray fajacala yaquulu ya allah ya raxmaan ya allah ya raxmaan ayuu dhahay fasamicahu ahlu makata ayaa maqleen faaqbaluu calayhi waa kusoo jeesteen faanzla allahu caza wajala qul idcu llaha aw idcu raxmaana ayamaa tadcuu falahu lasmaau lxusnaa iyada rabshada rabshada ay ku sameeyeen weliba waxay ahayd waxay yidhaahdeen laba yani yacni annagana shirkiguu naga celinayaa isagana marna wuxuu caabudayaa arraxmaan marna wuxuu caabudayaa mid allah la yidhaaha markaasuu alla wuxuu yidhi qul idcu llaha aw idcu raxmaana ayamaa tadcuu falahu lasmaau lxusnaa oo asmaada waxaa la yidhaahdaa min jihati almacnaa waa kala duwan tahay min jihati laakiin daatada ay sifaadka u yihiin ay u laabanayaanna waa waa waaxid lianna asmaa-ullaahi kulluhaa intay u laabanayaan ilaa daati illahi almuqadasa macaanidooda marka la fiiriyo laakiin casiiz iyo raxmaan isku macno maya maya isku macno maaha tacadud yani alasaamiina ma keenayso tacadud ulmusamayaat mama ka dhalanayo leanna adigaba waxaad ogtahay qof baa waxaa la leeyahay dhowr sifaa la siinaya shaacir waxaa la dhahayaa yani qaari waxaa la dhahayaa kaatib waan hal nin macnaheedu maahan shaacir ninkaad tiraa kaatib haddaad dhahda laba qof laba qofaad sheegtay waa dabaalnimo sax ma noqonaysa qofkii waaba dhici kartaa in dhowr magac uu yeeshaba nabiy llaahi moxamed sal lla ly slam moxamedaa la dhihi jiray axmedaa la dhihi jiray caaqib xaashir wamaa ilaa dalika waana hal markii moxamed la yidhaahno qof mau noqonaya axmed markii la yidhahno qof kalemaa soo baxayo jinsi marka shubhada mushrikiinta ku dhacday mid lamid ah ayaa waxaa ku dhacay dadkan tawxiidka aqsaamtiisa diido tawxiidka aqsaamtiisa sideedaba macnaha ujeedkiisu wax kale maahane qofkan baa la rabaa in la fahamsiiyo bis ee isaga mutacabad maaha taqsiimkaas haddii la raba saddex waayaa la dhihi karaa iyadoo ictibaar la eegaayo labaa la dhihi karaa tawxiid اlqasdi wاطalb iyo tawxiid اlmacrifa wاlihbaat waa loo qeybin karaa saddex baa loo qeybin karaa waa un fahamsiin un baa laga rabaa taqsiimka haddaad saddexda iyo labada xataa diidan tahay laakiin aada qur-aanka sidau u sheegay u fahamsan tahay ma dhib ma leh xataa soo ma fahmin laakiin waxaa aad nasiib darro oo adaad tiraahdid rubuubiyana waa ilaah mid ayay noqonaya saasaad ka wadaa inaad qofka dhahdo ee uluuhiyadana waa mid kalaa kasoo baxaya inaad tiraahdo alasmaa u sifaatna mid saddexaadaa kasoo baxaya saddex ilaaha aaminsan tahay qofka inaad tiraahid marka siday saddex ilaah u aaminsanya alasmaa sifaatka alasmaa asmaa ullaahi alxusnaa allaha aniga aan uqiraayo waa allah rabbi waayo midka aan leeyahay rububiyada uqirayana waa allah cibaada saa iskale midkaan dhahayna waa allah afka adiga maa ii gelinayo marka nacam waxaan aniga dhihin dadka waxaa ugu liito uguna xujo jilicsan nin waxaadan dhihin inta afkaaga geliya maanta dhan naqdiye ka bacdi nacam waqtigiisiina meel cidlaabuu ku dhumay qofka waxaa fiican waxa uu isagu yidhaahdo in inta la sheego la naqdiyo nacam ha kaasaa naqdiga saxeexa kaas waay nacam culummada muslimiintana waxaan qaybininba tawxiidka waa maleba nacam sababtoo ah xata alashaacira wa xataa markaa la qaybinayo waa qaybiyaan towxiidka ayagaba nacam leanna marka ugu horreysa ay leeyihiin jaa-izaad iyo mustaxiilaad iyo yacni iyo iyo waajibaad sifaatka alla waay wax la qaybinaa soo maha maxaa u qaybinaya adig saddex ugu qaybisa marka caqiidatulcawaamka waxa ku yaalla waa saas soo maha caqiidadii marka qayb waa waajibaad qeyb waxaa laleeyahy waa jaa-isaad ilaahay waa u banaan yihiin qeyb waa waajib qeyb waxaa weeyaan waa mustaxiilaad waa ka mustaxiil ilaahay marka taqsiimka haddii adiga lagu ogolaado marka waa waxay noqonay marka ninkii yidhi oo kale maa libaa-ika tajuru walibaa-i laa tajuru aniga ba maxay qabtaa oynan waxba la jaraynin taadana ay xarafka ujyacni ay isimka u jaraysaan marka qofkii yidhaahdo rububiye haddaad rabbi rububiye iyo uluuhiye labaa ka dhalanayso jinsi waxaan mushrikiinta galay oo galay oo kale allah iyo arraxmaan labaa ka dhalanaysa oo kale waxba kama duwana nacam ayb qala xadaثna cabdullaahi ayb wahuwa cabdullahi bnu صالح katib الleyth qala xadaثani الleyثu qala xadaثanii cuqayl huwa bnu khalid alayli qala bnu shihaab akhbaranii curwat bnu zubayr ana caaishata zawja nabiy sal ly slam qaalat lam acqil yani ma aanan caqliyaysanin oo ma garto abawaya labadeeda aabbo ilaa waxaan garanayay oon ku caqliyaystayba wahumaa iyaga oo yadiinaani diin iyagoo diintan islaamka ka diin dhiganayo walam yamura calayhimaa yowmun maalin mam soo marin ilaa ya'tiina fiihi rasuulu llahi sal l slam nebiga waa noo imaanaya bukratan wa cashiya aroor iyo galab eh, mar ma jirin nebigu ilaa galab iyo aroortii waa noo imaanayay marka abubakar qiimaha uu nebiga agtiisa ka lahaaye kutusay tanna marka raafidada inay waddo baatil ah ku taagan yihiin iyo shiicadaa laga qaadanana leanna nebigu saaxiibow la aha waana qiimay jiray abubakar waana weyneyn jiray rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xataa dadka kale yacni waa kii yidhi war hal antum taarikuu lii saaxibii war saaxiibkay ma ii dhaafaysaan saaxiibkay ma ii deynaysaan ilaa nebigu saa yidhaahdeen saxaabadii kale uu ku dhahay ayib marka ibnu taymiyana saas marka uu shee ka sheekeeyey wuxuu yidhaahdaa dadka muslimiinta ee saxaabada ee wan wanaagsanaana abuubakar iyo qoyskiisa saasay u qiimey jireen sida yacni sacd ibnu mucaad iyo usayd ibnu xudayr iyo cumar ibnu lkhadaab iyo dadkii waaweynaa saasay ahaayeen wuxuu ku keenayaa weliba markii qisadii tayamumka waa kii marka usayd yidhi maa hiya biwali barakatikum barakadiina tii ugu horreysay ma ahan midaanu yidhi yaa aala abi abi bakrin reer abuubakarow yani islaamka khayr fara badan iyo barako badan ayaad ku dhex leedihiin marka nin abuubakar caydiisaan ilaahay ku caabudaa dhahaya muxuu isagu islaamka ku leeyahay marka maa khayr darro iyo shar ayuu ku dhex jiraa islaamkuna waa ka beri kaasi naam ayb fadakara alxadiida falam takdib qurayshun quraysh ma beeninin bijiwaari ibni dagina ibni dagina ninkii zayd ibni dagina ee magangelyadiisa ma aynan beeninin wa qaaluu waxay dhaheen waa marka ibnu dagina qisadiisa de waa taqaanaan bukhaariga waatay ku soo aroortay abubakar oo sii socdo oo maka ka tegey oo inuu dhulkaas iska gala rabo ilaahay ku caabudo ayuu arkay markaasuu yidhi maxaa dhacay qowmkaagii baa isoo bixiyeen buu yidhi marka ani markaasuu yidhi milika laa mithluka laa yakruju walaa yukraju adigoo kale lama bixiyo mana baxo dadkiisa kama tago wuxuu yidhi marka ninkaa xataa mushriga gaalka abubakar wuxuu ogyahay yani mujtamaca qiimahu kuleeyahay nacam wuxuu leeyahy adigoo kale iskama tago dadkiisa kama dhex baxo mana la bixiyo ee kaalay buu yidhi soo baxa anaa jiwaarki jiwaar buu geliyey marka magangeliyuu siiyey marka magangelyadaas marka markii uu qurayshi saa uu ku yidhi quraysh marka maynan beeninin magangelyadaas wa qaaluu waxay yidhaahdeen mur abaa bakrin abubakar far falyacbud rabbahu rabbigii ha caabudo fii daarihi gurigiisa ha ku caabudo bannaanka iyowna la imaanin walyaqra' maa shaaa wuxuu doonana ha akhristo guriga ha ku dhex akhristo walaa yu'diina bidalika arrintaa yaanu yownan nagu dhibin walaa yastaclin bihi yownana muujisanin banaanka uunan keenin mar haddawaatii abubakar markii dambe gurigiisa wuxuu ka samaystay daarad yarow ka samaystay halkaasuu ku tukan jiray qur-aanka ku aqrin jiray marka dadka meesha maraaya waa dhegeysanaya iyagana carabta dee luqadii carabigana waa yaqaanaan qur-aankana waa mucjizo markaasay waxay is yidhaahdeen baamaaba dadkii uu idinka fidneeyaa bay mushrikiinta is yidhaahdeen markaasaa ibnu daqiinihii kusoo laabtay markaasuu yidhi maba raba jiwaarkaagu yidhi marka waa ku siiyey waa kugu celiyey ayb marka maxalu shaahidku waxay tahay abubakar qiraa'adeeda isaga ficilkiisii waay qala xadaثna yaxya bnu bukayr qala xadaثna اleyثu can khalidi can saciidi can makrmta bni sulayman ana kurayba mawla bni cabaas akhbarahu qaala sa'altu bna cabaasin kayfa kaanat salaatu rasuuli illahi sal ly slam bileyli ibnu cabaas baan weydiiyey nabiga salaadiisa habeenkii sidee bay ahayd uu tukanayo qaala wuxuu yidhi kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray fii kaana yaqra'u wuxuu ku akrin jiray fii bacdi xujarihi qolalkiisa qaar ka mida buu ku tukan jiray wax ku aqrin jiray qur-aankii ayb fayasmacu qiraa'atahu qiraa'adiisa waxaa maqlayay man kaana khaarijan banaanka qofka joogo khaarijka xaggee laga wadaa qolka banaankiisa waa laga maqlayay wuxuu ka wadaa qiraa'ada nebiga xoogaa marka waa waa la maqli kari waa la maqlaa banaankaa laga maqli karaa iyo waa si waxaa iskale marka waa sifo ficilka bani aadamka uu leeyahay qiraa'ada marka waa min ficli alqaari qala xadaثna qutaybatu qala xadaثna layثu can mucaawiyata bni صaalixi can cabdillahi bni abi qays qala sأltu caaئishaةa can witri rasuuli الlahi sal ly slam an su-aalay faqultu kayfa kanat qiraa'atuhu say ahayd akaana yusiru bilqur'aani qur-aanka ma siraysan jira am yajharu qaalat rubamaa kana yusiru inuu siraystaa la arkaayo warubamaa jahara iyo inuu kor u qaado labada waa jirt waa jirtay marka waa kor u qaadis siraysi ficil bani aadam uu sifo u noqon karaa leanna ilaahay sawdkiisa isaga haddii uu u qiyaamaha mar xadiidkii waataan soo marnay marka uu dhawaaqo alle qof dhow iyo qof dheerba isku sii u maqlayaan bani aadamku sasaab ma aha qaala xadaana muusa bnu ismaaciil qala xadaanaa abu cawaanata qaala xadaanaa muusa bnu abi caaisha qala xadaana saciid bnu jubayr can ibni cabaasin aayadda laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih qaala kaana rasuulu llahi sal ly slam nabiga wuxuu ahaa yucaaliju min atanziili qur-aanka yacni munasalkaa soo dejinta wuxuu kala kulmaayey ama uu ka helaayey shiddatan adayg iyo dhib ayuu ka helaayey wa kaana mima yuxariku shafatayhi wuxuu ahaa marka inuu dhaqdhaqaajinayo faruurihiisa e marka faruuriyaha muxuu la dhaqdhaqaajinaya inuu ka dhumou ka baqaa jibriil baa ku akrinaayo wuxuu isleeyahay marka qur'aan yacni qiraa'adan lagugu akriyay iska xifdi hadda intuu aqrinaya jibriil buu isagana marka faruurihii dhaqdhaqaajinaya ila nebiga waxna ma qoraynin mana aqrinaynin arrintii baa markii dambe marka waxaa layidhi waxbaha dhaqdhaqaajinna aduu iska dhegayso annagaa qalbigaaga ku aruurinayno marka ilaahayna qalbigiisa waa ugu ururiyey mucjizo waaye marka isagoo waxna qorin waxna akrinin haddana marka lagu suurad dhan hal mar inta lagu soo dejiyo lagu akriya haddana uu qalbigaba ku haayo mucjizo dadka laakiin iyagu waa bartaan qur-aanka qof inta de rasuulka oo kale dadku yani qofkii waa dhiganayaa qur-aankii waa xifdinayaa xifdigii waa kula waa la tacaalayaa ayb marka aayaddii faruuryahu marka dhaqdhaqaajinayay faqaala bnu cabaas fa ana uxarikuhumaa laka waa kuu dhaqdhaqaajinayaa buu yidhi aniga kamaa kaana rasuulu llahi sala ly slama yuxarikuhumaa sida nebigu u dhaqdhaqaajin jiray wa qaala saciidunaana uxarikuhumaa kamaa ra'aytu bna cabaasin yuxarikuhumaa marka waa musalsal faxaraka shafatayhi ayuu dhaqdhaqaajiyey faanzla allahu caza wajala laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih ina calayna jamcahu wa qur'aanah innaga dusheenna waxaa ah oo aan isa saarno waajib nagu ah oon annaga isa saarno uu leeyahay alla inaan ururino qur-aanka inteen ku aruurinayna fii sadrika wa qur'aanahu iyo marka aqrintiisana annaga kuu damaano qaadayno qaala jamcahu fii sadrika wa taqra'ahu inaa akhriso faidaa qara'naahu fatabic qur'aanaha qaala fastamic lahu dhegayso wa ansib dheg raarici uma ina calaynaa bayaanahu uma ina calaynaa an naqra'ahu an taqra'ahu an taqra'ahu maa idintaa idinka idinka maxaa idinku yaala wax ta ay udhigaysa ma jira an taqra'ahu ayb an naqra'ahu marka hadday tahay inaan adiga kuu yani akrisiino oo aada yacni inaad adiga akriso inaga inaan aan yani yay dusheenna tahay oo taa annagaa kuu damaano qaadnay ama nuqri'ahu la dhahna waa fiican tahay qaala fa kaana rasuul waa ku akrisiinaynaa marka adiga inaad akriso fakaana rasuulu llahi sal ly slm bacda dalika ida ataahu jibriilu hadduu u yimaado istamaca faida indalaqa jibriilu qara'ahu nabiyu sal ly slam kamaa qara'ahu sidii uu u aqriyay oo kale ayuu u aqrinaya qala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa abu cawaana wjariir can muusa bni abi caaishata can saciid bni jubayri can ibni cabaasin can الnabiy sal ly slam bihada qala xadaanaa cubayd llahi bni muusa can israa'iila can muusa bni abi caaishata anahu sa'la saciid bna jubayr can qowlihi laa tuxarik bihi lisaanak faqaala qaala bnu cabaas kaana yuxariku shafatayhi ayuu dhaqdhaqaajinayay idaa nazla calayhi hadduu kusoo dego qur-aankii faqiila lahu laa tuxarik bihi lisaanaka takhshaa an yanfalita adoo ka baqaaya marka inuu kaa kala fakfakado uma ina calayna jamcahu uma ajmacuhu fii sadrika laabtaadan ku ururinaya wa qur'aanahu faida qara'naahu yaquulu unzila calayhi haddaan akrino bimacnaa dee isaga jibriila u akrinaya dabcan unzila calayhi lagu soo dejiyey faidaa qara'naahu fattabic qur'aanahu uma ina calayna bayaanahu an nubayinahu calaa lisaanika carabkaaga inaan ka caddayno yaa dusheena qala xadaثna alxumaydiyu qala xadaثna sufyaan qala xadaثna musa wa kana hiqat can saciidi can ibni cabaasin kaana nabiyu sal ly slam idaa nazla bihi lwaxyu xaraka bihi lisaanahu ayuu la dhaqdhaqaajinaya wawasafa sufyaanu yuriidu an yaxfadahu sufyaan marka waa sifeeyey wuxuuna ka wadaa inuu xifdiyo rabaa nabiga sal l slam faanzla allahu caza wajalla alla wuxuu soo dejiyey faأnzla allahu caza wajala laa tuxarik bihi lisanaka litacjala bih waqaala abu caasim ahbaranaa shabiib laqiituhu bimakata qala xadaثna cikrimaة can ibni cabaasi qaala yani laa tuxarik bihi lisanaka litacjala bih qaala wuxuu yihi ibnu cabaas kana jibriilu ida ataahu biaayatin hadduu la yimaado xaraka biha lisaanahu nebiga carabkiisau la dhaqdhaqaajinayay saynan uga fakanin faأnzla allahu caza wajala laa tuxarik bihi lisanaka litacjala bih ina calayna jamcahu waqur'aanah faإida qara'naahu faاtabic qur'aanah ayb faاtabic camalahu watafaham fiihi camalkiisa raacraac fahmna qala xadaثnii ibrahim bnu xamزةa qala xadaثna bnu abi xaazim can yaziida an muamed bn can muxamedi can abi slmةa can cabdillahi bni cmri qaala lii qaala qaala lلnabiy sal ll ly slama nebiga wuxuu igu yidhi iqra' fii sabcin toddobo ku aqri yanii toddoba maalmood qur-aanka ku dhammeey walaa tansurhu ha boobsiinin oo ha firdhinin walaa tansurhu macnaha ha firdhinin waxaa laga wadaa qur-aankii ha boobsiinin meeshaas marka muxuu ka rabaa bukhaari qiraa'ada lagu tilmaamayo boobsiinta qiraa'ada boobsiinta lagu tilmaamayo waa qiraaa waa min ficli min ficli bani aadam waa ficil bani aadam lanna waxaa la leeyahay walaa tansurhu ha tuurtuurin oo ha boobsiinin macnaha qaala xadaanaa cubayd bnu yaciish wa huwa cubayd bnu yaciish almaxaamiliy abu muxamed alkuufiy alcattaar qala xadaanaa yunus bnu bukayr qala xadaanaa muxamed bnu isxaaq can الzuhriyi can moxamed ibni jubayr ibni muطcim can abiihi qaala qadimtu calaa rasuuli llahi sal ly slam aan soo ayaa nabigan usoo galay fii fidaa'i sabaaya qolo markaa yacnii maxaabiis furashadooda inaan maxaabiis kale bedelkeeda iyo howl maxaabiis ayaan u imid jubayr ibni mudcim baa dhahayo fa nimtu fii masjidihi baan seexday bacda alcasri wa ana calaa shirkii anoo shirkigeyga ku taagan ee qofka gaalkaa markaa haddii masaajidka inuu soo geli karo waa laga qaadan karaa laakiin waa inuu idin kusoo galaa qof markaa yani qofka ama e, qofka qof muslima ama yacni qofka markaas masaajidka maamulkiisa joogo ama qofka muslimiinta maamulkooda hayo hadduu marka masaajidka kula kulmo si uu markaa dacwo iyo u siiyo ama ay arkaanba yacni dacwo masaajidka yacni sida looga muslimiintu uga cibaadaysanayaan iyo dacwo siin inay u noqoto hadda ninkaani masaajidkuu yimid waa seexday hadhow marka muxuu sameeyey qiraa'ada nebiguu dhegaystay arrintaa maxay u keentay inuu islaamaba markii dambe oo arrintaas iyada waa ku dhegtay noloshiisii isagoo isagoo gaal abuu ah meeshii ka laabtay laakiin dhacdo waxay ku noqotay mar walba maskaxdiisa ku noqnoqoto oo qur-aanku xaqnimadiisa waa ka dareemay meeshaas markii dambe uu islaamay ka sheekeynaa marka ayb haddii marka de laakiin si kale maya wuxuu leeyay marka wa ana calaa shirkii fawallahi baan ku dhaartay maa ambahanii ima kicinin oo ima toosinin ilaa qiraa'atu rasuulillahi sal ll slam nabiga qiraa'adiisaan ku kacay un um, fi lmaqribi maqribka uu markaa aqrinaya biwatuuri wa kitaabin mastuur suuraddaas weliba meelaha uu aadka ula yaabay waxay ahayd am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun am khalaqu الsamaawaati waاlarda bal laa yuuqinuun am am am am su-aalahaas aadka u tirada badan ayuu aad ula yaabay uguna tadaburay ayb marka aad baan u yaabay buu yidhi marka taasaana markii dambe islaamnimadiisa waxunbay ka qeyb qaadatay hada akhiruhu wallahu aclam wslى اllahu wslama عlى nabiyina mxamed